bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka adaan oo kale e aad ka dhegeystaan idaacadda kulmiye soomaali sudaneys hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qallin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah mar kale ismaqal wanaagsan saaka waa xad waa kowda bisha koowaad sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkana falanqayntaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah wararkii ugu dambeeyey xiise dagaal oo u dhexaysa dagaalamayaal ka watirsan al-shabaab oo ka taagan koonfurta gobolka mudug sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in culaysyada amni ee ka jira caasimadda iyo dagaalka lagula jira al-shabaab ee ka socda gobolada qaar ee dalka ay sababeen inuu go'doon galo ganacsigii ka jiray gobolka banaadir qodobadaas ayaannu ku eegi doonnaa iyo wixiisoo kordha dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho weliba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qadrimay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan markaad wada hogantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabil weye sideed soomaalay qaran ku noqon inaad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo ka walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya miyaydan wax isqabto isqimeeya adii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa khayrkiiba la nacay miyaad khafladunku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo waruma rogtay baa jirte uruma rugtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyo qariban fanaan wax ka qaban karan dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan aho qalbigu way ololaintii hmm, quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray aqoonsadayee isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiiyo qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa hal qodobbaa jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaan wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey quraafaad lama rabo

waxaan ku bilaabi doonaa koonfurta gobolka mudug gaar ahaan deegaan hoostega degmada xaradheere waxaa lasoo wareynayaa inay ka taagantahay tahay xiise dagaalo u dhexaysa dagaalamayaal ka watirsan al-shabaab dagaal u dhexeeyey labadan dhinac ee al-shabaab ka watirsan ayaa shalay ka dhacay halkaas khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay dhacay ayaana lasoo wareynayaa in uu sii kordhay wararkii ugu dambeeyey si aan wax badan kaga ogaano waryaheena xasan axmed maxamed ayaa qad ku jira xasan soo dhowow waxaad nala wadaagtaa wararkii ugu dambeeyey xiisadan ka taagan koonfurta gobolka mudug ee udhexaysa dagaalamayaashan ka watirsan ururka al-shabaab eh, xasan aada umahadsan tahay eh, dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayay si weyn ku xoogeysatay xiisada xoogan ee u dhexaysa xubnahan ka watirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan deegaan lagu magacaabo alyaale kaas oo u dhexeeya degmada xaradheere iyo sidoo kale deegaan lagu magacaabo dabagalo kuwaasoo ka watirsan koonfurta gobolka mudug xiisadan udhexaysa ee xubnahan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa imaatay kadib markii horjoogo lagu magacaabo baqare iyo ciidamo uu wato oo ka tirsan malishaadkaas ay isku dayeen in ay goostaan ayna isku dhiibaan ciidamada kala duwan ee deegaanka iyo kuwa maamulka ee ku sugan deegaana ka tirsan gobolka laakiin waxaa ka wahelay xubno kale oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taas oo keentay in ay dagaalamaan islamarkaasna ay ku dagaalamaan deegaanka dagaalkaas waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac sida noo xaqiijin ila kala duwan oo deegaanka mhm. waxaa la sheegay in ku dhawaad toban dagaalamo ay ku dhimata dagaalkaas halka labaatan kalena ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale la xaqiijiyey in xubnihii ugu badnaa oo kooxdaas ka tirsan gaar ahaan kuwa goosan rabay in khasaaro eh, in la xirxiray oo dhammaantood eh, xabsi lagu buuxshay eh, si aysan u fakan islamarkaasna aysan isugu dhiiban ciidamada milatariga kuwa deegaanka ee ku deegaana ka tirsan gobolka galgaduud dadka deegaanka oon la hadalnay waxay xaqiijiyeen in deegaankaasi laisku warfadhiyo xiisad xoogan oo udhexaysana si weyn loogu dareemaya deegaanka waxaa sidoo kale la sheegay in dadka deegaanka ay ku hanqiyeen in guudhaan iskaga baxaan dhulka ay ku muransan yihiin ee adayaalo iyo inta udhexaysa deegaanka dabagalo ee gobolka mudug waxaana loo sheegay in adda isaga baxaan islamarkaasna qof dadka shacabka ah aan lagu arki karin dowladda federaalka soomaaliya xaqiijisay in la saraakiil al-shabaab ay isku haystaan deegaanka oo xita ay amreen in gadiidkooda aysan la dhaqaajin karin ilaa amar dambe oo uga shakiyeen in la doonaya in lala goosto waxaa sidoo kale la xaqiijiyey in xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale ay kasoo badbaadgureeyeen degmada ceelbuur iyo goobo kale oo u arkaan markaasi inay isaga yaray karaan culeyska ee ka imaanaya in xubno ayaa ka tirsan iyo hojogayaashada agoostaan ayna isku dhiibeen ciidamada milatariga soomaaliya kuwa dadka deegaanka ee ku sugan deegaana ka tirsan gobolka way xasan oo mahadsan tahay waxyaabihi kaloo dheeraada ee kusoo kordha wararkeeni iyo barnaamijyadeena soo aadan ayaad kaga bogan doontaan bal markaan haddii aan eegno guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale oo hadlay waxa uu sheegay in culaysyada amni ee ka jira caasimadda muqdisho iyo sidoo kale dagaalka lagula jira al-shabaab ay keentay amba sababeen in go-doon uu galo ganacsigii ka jiray gobolka banaadir sida uu sheegay waxa uu guddoomiye madaale uu xaqiijiyey in ganacsigii ka jira gobolka banaadir uu u furnaan jiray gobolada qaar ee dalka oo hadda dagaalo ay ka socdaan taasi oo keentay sida uu sheegay in ganacsigii uu gaari waayo waxaana hoos u dhacay sida uu sheegay guddoomiye madaale dhaqaalihii e, dowladda hoose kasoo geli jiray ganacsidii ka jira gobolka gobolkan banaadir culayska uu haayo iyo duruuftiisa runtii waxaan dhihi karnaa waa kabshul fidaa amni darrada iyo dagaalka khawaarijta lagula jiro iyo dhaqan xumada khawaarijta ay ummadda ku sameeyeen ayaa ummaddii go-doon gelisay markaasaa mararka qaarkood ayaad waxaad arkaysaa dakhliga inuu yaraado waxaa u sababa haddii aan amni jirin haddii aan ganacsigii iyo fursad uusan heli karin uu ku shaqaysto si xor ah dhaqdhaqaaqii hadduu yaraado dakhliguna waa yaraanayaa marka dakhligu wuxuu imaanayaa marka dhaqdhaqaaqa iyo ganacsigu uu furan yahay meel walbaba dadkuna ay ganacsan karaan laakiin markii dadkii ganacsan waayaan eh, dhaqaaluhuna waa yaraanayaa hadda waxaan arkaynay laba kun iyo labaatankii miisaaniyaddii la dejiyey waxaan u malaynayaa hal malyan mi amase laba malyan ayay dib u dhaceen waa soo dhoweeyeen laakiin kow iyo labaatankii iyo laba iyo labaatankiiba dib u dhacaa galay sababta keentana waxay eeday saan dareemayna corona firiskii dhacay iyo iyo barnaamijkii siyaasadeed iyo amni darrada taas ayaa sabab looga dhigi karaa ee dowladda hoose way gaabisay lama dhihi karo waa dadaaleen gobolka banaadir dowladdii oo dhan ayaa dhuldeg ah ayaa degan wax kastoo dhacaayo dowladda iyo maaragtay gobolka banaadir ayay ku dhacaysaa haddana ma helaan adeegyadii bulshada ee asaasiga ah ay dadku u baahnaayeen inta badan ma helaan waxyaabaha sababayna waxaa ka mid ah hadda annaga shaqaalaha ninka debdemiska ka shaqeeyo markuu guri qof muwaadin oo soomaaliya intay meel ka gubato u gurmado ninkaasi debka ku jiro debkuu ku gubtaa mararka qaarkood haddana isbitaal aan geyna ma haysanno oo lagu daaweyna si firiya loogu daaweyn kara lama haayo waxay leedahay inuu helo oo xaq u lahaa qofka shaqaalaha ah ama asgariga ciidanka ilaalinta deegaanka ah ee saaka u kan laha inuu dhaqaalihii soo aruuriyo mid cada waa ilaashanaayo markaasoo soo sii jeedo dusha xabad uga dhifanayaa ama waa dhimanaya ama waa dhaawacmayaa bartaasa asigana ugu dambayso lama haya daryeel ma haysayo taas waxay keeneen marka culayskaasoo idil dadku ku soo waada laabanayaa gabadha soomaaliyeed ee maskiinadda ah ee aan kari karin inay intay cisbitaal tagto dhakhtar u tagtay qaabisho ou shaymaan u diray u baaritaan aaddo ou iskaan u diray iskaan aaddo ou raaji u diray raajiya aaddow daawo u soo qoro bixiso imisaa awoodda maanta imisaanan awoodin intaan awoodinaa badan isbitaallo firi aadana waddankii ma leh waa culays jiro oo ummaddaan haystay ka mid tah sidaasi la mid a ah waxbarasho firii ana ma jirto iskuullaad firii ah boqolkiiba waxaa la yidhahdaa toddobaatan ubadka soomaaliyeed ee magaaladan jooga waxma bartaan maxaa yeelay ma haystaan waxbarasho firi ah cidday keeni lahaayeen waa dowladdii waayo marka dowladdii ama ha dowladda dhexe ahaato ama midda hoose ha ahaatee culayskaasi lafturkooda waa inay jididda qalbiga ay ka dhigtaan oo ay ku xisaabtamaan in dadkaasi ay u baahan yihiin canshuuraha laga qaadaayo in loogu adeegay rabaan haddii canshuurtu kaliya ay ku soo aruurto mushahar hadday ku ururto oo caloosha galow mususha aada hadday ku soo aruurto meeshaasi mar walba waxaa maqnaanaya adeegyaa maqnaanaya marka taasna waa inaan ku dadaalna haddii ilaa yidhaahdo waxaa laga maarmaan ah marka inaan kulligayn iskaashanno oon garbaha isqabsanno annagoo u adeegayna bulshadayna u adeegayno waa inay keensoobixi soo toosaayo iyo markaan jiifanayna waa inay qalbiga nooga taallo cidda naga dambayso noo baahan cidda ay tahay inaan naqaanno waa laga maarmaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayuu kaasi dhegeysta lahaa bal markan haddii aan egno xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada laascanood ee gobolka sool oo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ay dibadbaxyo ka socdeen saaka xaaladu ay degan tahay haddana xilli walba waxaa la filan karaa in ay dib u bilowdaan banaanbaxyadii maalmahan ka dhacayay magaaladaasi maadaama ilaa iyo hadda aan xal la gaarin dhinaca kale saacadii ugu danbeeyey waxaa socday kulamo laga hadlayay xaalada ka taagan magaalada laascaanood kulamadan ayaa waxaa yelanayay qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee kasoo jeeda gobolka sool ujeedada ugu weyn ayaana ahaa in kulamadan xal lagu raadinayay si xaaladda magaalada laascaanood ah, hadda adag ay u noqoto magaalo dib u hesha ee nabadii ka jirtay garaad jaamac garaad ismaaciil oo kamid ah a dhaqanka kasoo jeeda gobolka sool oo warbaahinta la hadlay waxauu ku baaqay in ciidamada somalilan ee ku sugan magaalada laascaanood ay si deg deg ah iskaga baxaan si ay u yaraato dhibaatada ay halkaasi ka geysanayaan waad ogtihiin laascaanood shan iyo tobanka sana ugu dambeeyey dilal qorshaysan baa ka dhacay in badanna waa laga hadlay maamulka somalilanna isagu markaa deegaanka joogayna kor iyo hoosba waa loola hadla mar kasta oo lala hadlana hadalka waxay ku soo ururinayeen tallaabaanu qaadana iyo iyagaa islaaya waxaanu leenahay markaa arrinkani maanta dhacay ee hadraawi ugu dambeeyey ee xasuuqu ka dambeeyey haddii dadku ay kaceen oo ay daroonkooda muujiyeen ma ahayn in xabad loogu jawaabo arrinkaasi arrin aanu aqbalanana ma aha wax ummaddu ay aqbalaysana maaha waxaan leeyahay markaa maamulka somalilan isagaa mas-uuliyadda qaadaya dadkaa la laayay isagaa ka mas-uula waxaanu leenahay si aan fidmo kale u dhicin ka baxa magaalada guud ahaanna dalka oo dhan ka baxa taasi waxay keenaysaa inaan cid damba dhiman taasi waxay keenaysaa in waxa weeye la kala badbaado waxaan ku baaqayaa anigoo garaadkii gobolka ah in ciidamadu ay ka baxaan magaalada kaasina wuxuu ahaa garaad jaamac garad ismaaciil oo ka mida dhaqanka soo jeeda gobolka sool uu ku baaqayay in ciidamada somalilan ay iskaga baxaan magaalada laascaanood markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war ma haysaane laascaanadu weli balaayaa ka higle bannaanbaxyadiina weli way socdaan dad hubaysanna waa la sheegayaayo dariiqyada taagan ciidamadiina saldhigyadoodiibay dabada la galeen xabaddana waa faniijinayaan baa la yidhi puntland iyo somalilanna hanjabaado kulul bay isweydaarsadeen hadda caqligu inuu shaqeeyaa roone ilaahay ha dejiyo war puntland iyo somalilan xaaladda ay isku eedaynayaan ama shabaabka dhex faa'iidaysanaya war shacabka laasacaanood waxay leeyihiin ama puntland ha noo talisa ama somalilan ha noo talisay annagu nabad baan rabnaa wargooyin war ma haysaane arrinta laasacaanood caalami bay noqotay maraykankuna wuxuu yidhi xasaradda dejiyo madaxweynaha soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabkana waxay dhaheen duruufta shacabka ha la eego wixii dhibaato ahoo jirana wadahadal ha lagu dhammeeyo warqaska laasacaanood muddo dheer buu socdaye xalkama dambaysama loo heli waaye dulmi doono dulmi diidaan aragne dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon war arrinta laasacaanood anigu waxaan qabaa indha feejigan in lagu fiiriyo dhinacyada is-eedaynayana ha ogaadaa inuu shabaab ka dhex faa'iidaysan karo dadku waysan ogayne shabaab fawdaday ku barbaaraan war shabaab somaalilanna ma eedayn buntlandna ma eedayna ma adigaa ku nabaaye aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi shabaab eh. ow ummad rabbi iyo rasuul eh. rumaysayay riiday jireen eh. ummad rabbi iyo rasuul rumaysayay riiday jireen war anugu laascaanoo dadka isku laynaya waxaan dhihi ah. ehel wada dhashiyo dad walaala tihiine iska dhiga war maaha oo wax wada qabsada war xildhibaan maarey wuxuu yidhi dilalka laascaanood waxaa ka dambeeyey shisheeye haddana wuxuu ku eedeeyey puntland sababtoo ah inta la dilayo wuxuu yidhi waa taageerayaasha somalilan wareedha gobolka hiire adigu war ma ka haysaa war dowladda ingiriiskuba waa ka hadasha arinta laascaanood xuduudii somalilan in wax laga bedelaa ogolnaa ma dhaheen ingiriisku somalilan isfo uk miyay dhaheen mise nowan nowisay dhaheen war talyaanigu ma yidhi bilfagowra durmiillo war carabtiiya yartay ma dhaheen eh. cajabay cajiibay cawaya ayaanay war dad badanoo ayaanta carab sheeganaya eh. inay carabta war hadda ka hor safiir kibligaad la dhihi jiro kenyaana wuxuu yidhi soomaalidu weligeed muraayad iskuma fiirin sababtoo ah waxay tahay bay ogaan lahayd hadday isku eegi lahayd berigaa warkiisa aad baan uga cadhooday laakiin waxaan ogaaday xaqiiqa inay tahay markay carab sheegteen war soomaalidu carabi afrikaan isku darsan inay yihiin waxaad ka garan kartaa siday u cadcad yihiin allaha naga cafiye miyey u dhasheen mise way iska dhigeen war taliya xooga dalka wuxuu yidhi ninkii dhoofkuyo midbaa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war ciidanka lugta jenaraal biixi wuxuu yidhi horjoogayaasha ajaaniibta iyo kuwa soomaalida al-shabaab waa isku dhegan yihiin weeraradii baana cidhiidhi geliyey waana laga adkaaday buu yidhi allow colkeenna colu bixi aha marka war wasiirkii koonfur galbeed iska casiri ilyaas oo lafta ku dhega hadlaayay wuxuu yidhi haday ii kala kacday diyaaradda haday kacday am star wariya maqurbiya ka yimid oo ku laabtay war ma tigtokar buu noqday war ma wacdigiiyo roob u bedelay war automatic abdheed oo isu diray war kalemaanay war ma haysiine ah. sheekh ismaanciil maxamed cigaal ah. oo ahaay hogaamiyaha culummada tabliiq ah. sacuudigou ku xijaabtaa la yidhi hadda allah u dhaxariista ajashii dhammaataa ifka joogi mayse war shiikh bidafaarax caalim meesha lagu dilo waa laascaanood allah u naxariistaaso khudbada ka soo baxaana la dila hadda waxay ila taha caalim bayd ilaahay ka soo baxay kii ou gacantiisa sababsadaa eedaya war qof cadaab raba ma adaa ka celin kara ma fahmin war kalemaanay wax sheeg sheegiinaa nacaye ah. shiikhii hogaaminaya culummada tabliiq ah. sacuudiga u ku dhintay war dhimasho sugaha sacuudiga bin salmaan ah. arooskiisa warbaahinta lagama sheegin khudbasira miya war kristiyaano ronaldo sacuudiga u soo wareegsaday kooxda alnasri ayuu heshiis u saxiixay war rajab dayib erdogan madaxweynaha turkiga ka hadlay ku adkayntii maalmahan dambe kursiga kaydka loogu haya kristiyaano ronaldo wuxuu yidhi garab istaagga falastiin baa lagu faquuqayaa warwar ma haysiina guddoomiyihii hore degmada wadajir axmed daaci oo ka hadlay hilowlagaab oo ku taalla xuduudda galguduud iyo shabeellada dhexe wuxuu yidhi xaasaska shabaab ee jooga degaanadii la xureeyey ee nimankoodiioo duurka jooga afar saac taleefanka kula nuulnuule islama joogi karne ha noo firaaqeeyeen ama duurka ha galaanoo nimankoodii ha aadaan ama xamar ha aadaanuu yidhi marka waa yaabaye xamar ma wixii xumoo dhan loo soo diraa malaha xabsi ha la geeyuu ka waday war dad badanoo xamar inuu nabad ahaada aan rabin wixii xun xamar ha aadeen waa dhihi jireen laakiin anigu axmed daaci ka filamahayn war adigu malaha fartaa ugu dhacday oo mayskiliin taj buu ahaa warwarmaysiina taarikh mucaaradada markii ugu horraysay waxaa dhacday in madaxweyne soomaaliyeed uu yidhaahdo shacabkaygiiyow dhibkan idiin geysanay raalli ka ahaada madaxweyne xasan shiikhna wuxuu yidhi saddexdii maalin ee waddooyinka xidhnaayeen daruufaa nagu kalliftay cadow aad ogtihiinaa nala xidhiidha marti xurmo nagu lehna waa nala joogtay raalli ahaada shacabkaygiiyow waan ogahay duruuftiinna marka maanta waxay maraysaa in digreeta madaxweyne shacabkii lagu raaligeliyo war waxaan maqli jiray dhegow danteennii aniga dhantaalo rucse dhaawac geysto dhayaya maliite ruux talaadu dhaftana dhaxaanu aragne ruuxaad ka tagtay dheel ma joogteer dhabu fiirso dhabu fiirso weliga war haylo taraariixna ujeeddadaydu waxay ahayd ruux dhaawac dhagaystoo dhayayaa ma liito war karmaane wixiinu waa guul guulwadeene ummadda in saddex maalin tariiqadii laga xiro mar ay qiil noqonaysa ma jirto madaxweynihii baana raaligelin bixiya bulshada kuma qanci karto sababto ah wixii dhici laha waa ku dhaceen war duruufta dalkeenna ka jirtaa nugu kaliftayaa lagu yidhiye aduguma dal kalaad joogtaa war toddobaadkii la soo dhaafay dadka ugu badanoo jeedka la xidhe ka cabanayay waxay ahaayeen dad maraykan iyo yurub iyo turkiga kala jooga war iyaga laftirkood haddii jeedadka laga xidho inay ka cawdaan mays xaq u lahayn war ma safaray muqdisho ku iman lahaayeen baa laga joojiyey warjidadka muqdisho la xidha waa qalad ay ku dhaheen waryaada waxaan maqli jire nin lagu seexdo ha seexan hadda ka horna hadraa wuxuu yidhi habkii xidinxiidka dugaag huwantiisa heshiis lagu duulay horseed ka ahaaye markii kaabka la soo helay guusha tukaha yidhi hoow war ha shaanqale saami hagaagna u qaybi hadhowna itoosi tukow hayadaadu waxbay huwanaydee halkay tala joogtay ka sii waday hawsha sakhdii dhexe howda ninkii hurda toosiye halkaag jaljalleecahan qaar warwareegga dugiyahan fariirka weldayskula haadi gar laysu hankaabsay wuxuu yidhi hoowar hadeer iyo saakaya dee weligayba inaanan hambaynin horaad u ogeyde maxaad igu hif ninkayse ka hoostay mar bay hawireene dugaag huwantiisa hilbaha cunistooda hameen gama'iisa ayuu hanfogaanta halkii kaga dhaartay marka xiitaxiito maalintaa kadib ma aysan seexan habeen iyo maalin haraday lankiseehadiyasaaadis dubi dhalaasa war horaa loo yidhi nin seexdi nin soo jeedaa sira aryaadaha horaa waxaa loo yidhi mug waa aran mug waa ayax mug waa kaa'adkiya gaalo mugna waa abuur iyo falliin geeda lagu oomo mugna waa abaar caratayoo awrta naga laysa mugna waa anaa odayahoo kuu arrimihaaya ey ay dhalaan ahay haddaan iridba kaa oodana waa lagu dhammeeyey war nimanyahow nin cabdulaahinoshlayidhaa wuxuu yidhi haddii dunida ay dumar maamuli lahaayeen dagaalka ma dhicin haddana lama arkin laba dowladood oo heshiis ah sababtoo ah xarash ayaan u hayaa col ayaan ka ahay shirkii qaramada midoobe ayay miiska jag igu siisay calaymasaarkii taraam ayay sanka ii taagtay shirkii shiinaha iyo afrika ayay igu dhiga warrantay iyo kuwo kale ayay isdhihi lahaayeen war waxaad sheegaysa maaqaana naga tag dayaxaa la aadaanku idhi anugu y haddii dayixii la tegay haddii dadku horay u maray maan dadaalno oon ku dayanno maan dadaalno oon ku dayanno dareeni naga tagtee waryaa maxaan ku dayanna adinkaa iska daba wareegaye waryaxishoodooshaqayqawiila kuwaartan qaarkiin waa gaari waaseen waryaa araa waa ku dayana gamuuna cirka u gamaynaa joodariyada dumay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo ahayn barnaamijkeenna ah, falanqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho kulankan xiga nabadgelyo